shadheera dhulka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

sidoo kale bootaan galab wanaagsan adigio dhegeystayaasha iyo mm-hmm. weliba farsamayaqaanka waxaan leenahay galab wanaagsan waxbaa ka dhacay ah. galabta waa galabteene galabteeni waay mm-hmm. galab talaado galbaha kale way ka duwan tahay in badan mm-hmm. maadaama barnaamijka qayb ka taha xubinta noo sheekee hadda sheekooyin fara badanna way inoo yaalaan ka akhrin doonaa intii aan ka gaarno iyagoo qaarkood aad nooga qoslin doona waa galabta qosolka barnaamijka marka intaana fariimaha saaxiibada inoo soo direen aanaan gudagelin waxaan ku daafuranaa mid ka mid ah sugaanta hade ma adaan kuu daya mse adiga noo soo qabanay galabta kaalimaha sugaanta waa dhankaaga waayahay mar haddaad aniga ii dirtay waxaan soo qabanayaa heesay ku wada luuqeeyaan xaawakiin iyo xuseen jire lado heshiidda ay siiyo labaxayarkaayan ambiyo hawaalkacay habeenadan sida gela raadgoy hogayshiidda ay siiyo labaxayarkaayan ambiyo hawaalkacay hoortadii jacaylka anaqiya beerkiyo alistaya baarto wadnahay ku qoydo oo la hidinaaya jacaylka anaqiya beerkiyo halistaya baarto wadnahay ku qoydo oo la hidinaaya dorseeda howlaan dhammaaniyo amnigu abuuro halbowlaha igooye harqaday hariiji aabaaye macaani macaani abaayo harqaday harqaday harqaday hariiji cishqiigad horseeda howlahan dhammaaniyo amigu abuuro halbowlaha igooye harqaday hariiji abaaye macaani macaani abaayo harqadaye harqadaye hariiji 修。 tahay horyaal dumar adaan ku hawayno isku kaaleeyo hililkaa sugaaya haboontii haweenkee ah. sharaf loo hawoogay qalbigaygaad ah. hanato aduunbay ah. hiraaye arataadaygay maalintii haweenkee ah. sharaf loo hawoogay mm-hmm. qalbigaygaad hanato ah. aduunba hiraaye hareertaadayga ah. eeg ishqiigaad horseedaa hawlaan dhammaaniyo amiigu abuuro halbowlaa igooye harqadaye harqadaye harqadaye hariiji abaaye macaani macaani abaayo harqadaye hariiji ishqiiga torseeda hawlahan dhammaaniyo hamiigu abuuro halbowlaha igooye harqadaye harqadaye hariiji abbaaye macaani macaani abbaayo harqadaye harqadaye harqadaye hariiji allalahy waxba ka dhacay iyo mhm. sidoo kale xuseen shire mhm. mhm. heestaas waxay daafurahayd barnaamijka galab wanaagsan haddiistare maadaama ay galabta talaada tahay oo sheekooyin fara badan inuu yaalaan bal aan ku hormarno dhankii sheekooyinka dhankaaga maxaad sheeka u haysaa waa tahay bootaano aadaa umahadsan tahay sheekada ugu wareysa gacanteeda kusoo dhacday waxaa lagu bilaabay sheeko qosol leh gabar waxay ku bilaabanaysaa gabar oo waqti hore aan wada socon jirnay ayaa waxaan isugu hal mar soo wada galnay subermarket iyada la socoto nin aan u maliyey saaxiibkeeda ama ninkii qabay si jasjasa ayay iigu tiri iyadoo mm-hmm. gadaasheeda soo fiirinayso saaxiib aniga gadaasheewili wax saaxiiba ah maadan helin intaan u dhowla cadeeyey ayaa ninkii subermaarket-ka iibinaya ku iri mm-hmm iga iibi afar gasac oo caanaha caruurta ah iyo kartuun xafaayada caruurta ah lacagtiina waa bixiyey waxaana kasoo dhaqaaqay iyada oo iga daba hadleyso oo guryamayso <laughs> waxaa loo sameeyey in la tuso in gadaasheed reer la dhistay oo weliba caruur joogto afar gasacoo galay hal kartuun <laughs>

sidaas aada u mahadsan yahay waa tahay bootaano sheekadaasi xiisaha badan haddii aan halkaas ugu nimaano haatan waxaanu ku noqonaynaa dhanka iyo kaalmaha sugaanta mhm. dhageystayaashii adig waxaan idin soo qabanayaa fanaaniinta kaala ah kaltumbacdo iyo cabdiqaadir dhegeysa haboon saaxiibayaa

dibaddiiyo taraxood cisadii jabuutiyo war hodan ku yaalo oo baani qarisahay sida geeye taraxood cisadii jabuutiyo war hodan ku yaalo badan u murato dadka oo haraad qaba hagarliyu horta loo wada ayaa yimi ama hogan u murato dadka oo qaraaqaba hagariin horto wadahayaa yimid miyan hiibashadaydan maxaan ka doortay qurubka hodone qaybintaada awgeed maxan howlka soo maray miyaan dhiibaashadayday laakaan ka doortay allah qurubka odobye qaybintaada awgeed maxan howlka soo maray aan dhowr markaa roon hoy wadaayag leeley xarirkaadayla qabo aan dhowr markaa roon hoy wadaayag leeley xarirkaadayla qabo hooyadii iyo laxankaad waa xuseen sheekh abubakar katiir musigii maxamed karaama siidi iyo xasan xujeer cajabi codadku waa cabdiqaadir fayji iyo markii bacdo Música

sida yaraadigediyo aradi dhammoodo tookuguda helay raatiye kartaarada ama hal abuurka mirigiyo insaynta maansado diba eeba weeye halyeebaa ilaashee ayaan dhibaashadayday lahaan ka doortay allah gurubka qodobe qaybintaada awgeed maxan hoolka soo maray miyaan dhibaashadayday lahaan ka doortay allah gurubka qodobe qaybintaada awgeed macan howl ka soo maray aan horumar gaarno way wadaayad leele xaribkaabayla qabo aan horumar gaarno way wadaayad leele xaribkaabayla qabo

waayahay eh. mhm. halkaas aan oga nimaano marka sidoo kale cabdulqaadir mhm. iytaal ahayd galab wanaagsan mhm. haba la yaabay kaalimaha sugaanta ma kusii soconaa <laughs> waayahay eh. waxaan soo qabanaya dhankeyga markaan heysay kooda luuqayaan faarax murtiile iyo sidoo kale xamdayar debilkiina soo tuba boqol dayr cadoo ogoga subaxya dareersho boqol dayr cadoo ogoga subaxya dareersho debilkiina soo tuba

habeenkii deeqo ku taawadaa

tiile iyo sidoo kale xamdiyar ah. allow yaa habeenkii iyo duhurkiiba hawey ku daawada eh, qeybi dhex barnaamijka ayaan isla sii maraynaa maadaama sheekooyin fara badan yaalaan mhm. bal markaan sheekada dhankayga jirta ayaan soo qabanaya sheekadan waxaa inala soo wadaagay dhageyste magaciisa la yidhaahdo maxamed harwise waxa uu ku bilaabay waxaa layidhi nin caalami ah Mm-hmm. oo abuu xaniifa ayaa waxaa u yimid mid damcay inuu su-aal jees-jees ah weydiiyo oo diini ah mm-hmm. markaasbuu wuxuu yidhi mm-hmm. sheikhow waxaan ku weydiinayaa markaan balli ama barkad galo ee aan dabaalanayo xaggee sunno ah inaan u jeesto ah, shiiqii oon iswaalinin islurinin ayaa si xigmadaysan uga jawaabay su-aashiiuna wuxuu yidhi waxaa ila haboon halkaad calalada dhigatay inaad u jeysato si aan lagaaga xadin <laughs> <laughs> jawaab fadhida jawaab fadhidu siiyo ah. oo weliba ah, hadal kale xataa dul saarneen halkeedii jawaab <laughs> si aan lagaaga xadin ayaa lasi haa waxaa la dhahay waxaa u jeysataa halkii aad dhigatay calalada si aan lagaaga xadinin <laughs> way iskacadahayba haddii halkaad ku jirsa marru mhm. ku yiri waayahay kaalmaha sugaanta waa tahay dhegeystayaasha markana waxaan usoo qabanayaa fanaanada farxiifiska mid kamid a ah kaalmadii suugaanta Salah farsamayaheenna axmed haykal muusigii malabayahiina muusiga mustafe dafle waa codkii macaana ee farxiyo fiska waa habeentii iyo soo saaridii dafle studio in london u k inagu kala qulquli alleleh rifiska waxay leedahay inagu kala qulquli eh, ah, markii xoogaa la isku xanaaqo aan kala dhammaan in la dhaha ma ahane dumarkaa isticmaala laakiin rag xataa isticmaalwarka dhan waa cadyahay warkiina waa caadiya idinka ku <laughs> isticmaalo anaga maya anaga inta badan xiriirka waxaa isku daynaa mhm. inuusan burburin oo aa ilaalisaan aa ilaalino <laughs> wax go-aanka degdega qaadowaayahay kulaabasho male soo maha kulaabasho dib usoo baarada naftirkaaga waayahay istare qaybihii dambe barnaamijka isla soo gaarna saaxiib yaal galan wanaagsan ayaad dhegeysanaysaan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan markan waxaan soo qabanayaa heesa kooda wada looqeeyaan idil barqad iyo axmed saki heestan waxaa la yidhahdaa sawirkaagu waa wehel salgaaro kelidii

qaadashada sadiyaraad dhibta dhibta dhibta dhibta way ka simayiin dhibta dhibta dhibta dhibta way ka simayiin saxaasaxaada roobkuna saacadii la joogaba sida neefta wayla qalbiga qalbiga qalbiga qalbiga istifaysa qalbiga qalbiga qalbiga soyaha shisheeyaha adigoo ku sugano suradadu meelmeel dheer sawdkaagu maqan yahay sawirkaagu waa wehel wehel wehel sawirkaagu waa wadaagataan ila la soo maray saban horo inaga tegay ugu laga sinaayo dhaqan lagu sargooyaan soryo soryo soryo soryo kaga dhigaya kale soomaali baan ahay sijiyaad wadaagetaan ila sabanka akhiro cabdalahay sareedada saxaanaya dunyada ruux badan adaan kaadu sugaya maseexdo habeenadan dhamasadaygiyo deeqdayaasha beerkiyo dhigadhigadhigadhiga la socota dhigadhigadhigadhiga la socota

idil barqad iyo axmed sakey waxay leeyihiin sawirkaagu waa wehel ee eh, qof kaa maqan mhm. sawirkiisa ama muuqaalkiisa ama codkiisa in la weheshadaa maxayso kordhinay laakiin inta badan Mm. inuu qofka kula joogo marka markasta sawirkiisa laska heesanaa taas waa mid caadi oo jirta waa sawirkaaga waa ii wehel mhm. sawirka in qofkiisa nafta lagu sasabaa naftaa lagu sasabaa mhm. eh, hadda qofku maqan yahay inaad sawirkiisa bas haysato inaad asaga toos ugu tagtaa ka fiicnaa lahayd sooma la buriya maya yani tusaale qofkuu maqan yahay moogtaha inaad sawirkiisa aad nafta ku siisabtid inaad isaga toos u raadidoso kama sii ficnaan lahay he asigii tusaale ahaan waa la kala fogyahay mooho sax ama ani had tusaale ahaan soomaaliya jooga asina wadan fog wadan jira marka sawirkiisa haysan sawirkiisa marka inuu hel laga dhigto waa qasab ah, alle waayahay gabagabadii isla soo gaarana marka mhm. saaxiibada barnaamij galab wanaagsan waan u mahadcelinaynaa celinaynaa mhm. meel kastoo ay joogaan fariimihii intii aan ka gaarnay oan akhrinay maahan intii aan ka gaarweynay ooga mhm. cudur daareynaa ah saaxiibada wakhtiga oo naga dhaxay awgii mhm. hadee gabagabada saaxiibada maxaa ku macsalaamayneynaa botaano aada mahadsan tahay saaxiibada waxaan usoo qabanaynaa najmanashaad heesteedii mhm. haddahaa waayahay guud ahaan saaxiibayaal barnaamij galab wanaagsan heestaas ayaa u dambeysay intaan barnaamijka midkiis kale aynu ku kulmayno sidaas iyo nabadgelyo haysaa haya